بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله والعرش والكرسي حق والعرش عرشك iyo walkursiyu kursigu xaqun waa xaq weeye waa kuwo dhaba oo jira wa huwa ilaahay mustaqnin waa mid ka maarmay oo aan u baahnayn can ilcarshi carshiga iyo wamaa duunahu carshiga waxa ka sokeeyaba muxiiطun bikulli shayin ay huwa ilaahay muxiiطun waa mid koobay bikulli shayin shay kastaba waa la koobay wa fawqahu ay wa fowqa kulli shayin shay kastabana waa alle ka sarreeya oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka o dhan buu ka sareeya waqad acjaza xaqiiqe ilaahay wuxuu cajzi geliyey khalqahu khalqigiisa ayuu cajzi geliyey can ilixaatati koobis inay koobaan khalqigiisa waa ku cajzigeliya bimacnaa khalqigiisu ma koobayaan wanaqulu waxaynu odhanaynaa ina allaha ilaahay itakhada ibraahima ibraahim wuxuu ka yeeshay khaliilan miduu aada u jecel yahay buu ka yeeshay wa kallama muusa muusena waa la hadlay takliiman la hadlitaan ayuu la hadlay xaqiiqiya iimaanan waxaynu sidaa u leenahay iimaanan rumaysad aan rumaysannahay arrinkaa daraaddii wa tasdiiqan iyo inaan rumaynayno oo aan waxaweye qalbiga ka rumaynayno daraaddii wa tasliiman iyo hoggaansan aan u hoggaansamayno daraaddeed wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bilmalaa'ikati malaa'igta ayaanu rumaynaynaa iyo wanebiyiina nebiyada ayaanu dhammaan rumaynaynaa iyo walkutubi kutubta ayaanu rumaynaynaa kutubtii almunazalati lagu soo dejiyey cala almursaliina rususha lagu soo dejiyey wanashhadu waxaanu qiraynaa annahum kaanuu cala alxaqi almubiin annahum rusushu kaanuu inay ahaayeen cala alxaqi kuwa ku dul sugan xaqa almubiini cad sidaasaan ictiqaadsannahay wanusamii waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatina kuwa qibladayada u ehelka ah muslimiina ayaanu ku magacaabaynaa muminiina ayaanu ku magacaabaynaa alimaamu abu jacfar aaxaawi raximah ullah waxa uu ka waramayaa alcarshu waalkursiyu carshiga iyo kursiga makhluuqaadka ilaahay bay ka mid yihiin subxaanahu wa tacaala makhluuqaadka waaweyn ee ilaahay abuuray ayay ka mid yihiin toddobada samo waxa weeye kursigaa ka sii sarreeya kursigana carshiga ka sii sarreeya carshigana rabburaxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa carshigana ka sii sarreeya culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen kursiga iyo carshigu waa isku mid oo oh, waxa weeye alkursiyu huwa alcarsh waa isku mid bay qaarkood yidhaahdeen laakiin sax maaha warkaasi sida saxda ahina waxay tahay inay laba makhluuqoo kala duwan yihiin cabdillaahi bni cabaasna waxaa ka ansaxay inuu yidhi alkursiyu mowdicu alqadamayni waalcarshu laa yuqadiru qadarahu ila allah labada gommadood ee ilaahay meeshay ku beegan yihiin baa kursigiya carshigana waxa weeye ma qadarayo ama ma qiyaasi karayo ilaahay mooyaane cidima qiyaasi karayso marka laba makhluuq oo kala duwan weeye qur-aankana labadaba waa lagu sheegay oo carshiga maalan mawaadic fara badan oo qur-aanka ka mida ayaa lagu sheegay dulcarshi اlmajiid wuxuu kaloo ilahay yihi subxaanahu wa tacaala rafiicu اdarajaati dulcarshi maalan uma istawaa cala اlcarshi alraxmaanu cala اlcarshi istawaa kursigana waa la sheegay wasica kursiyuhu asamaawaati wlard wasica kursiyuhu asamaawaati walarda markaa inaanay isku mid ahayn ayaa raajixo ay laba makhluuq oo kala duwan ay yihiin waxa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa sa'altum allaha aljannata haddaa ilaahay jannada weydiisanaysaan fas'aluuhu alfirdowsa alaclaa alfirdows alaclaa weydiista hadday ilaahay janno weydiisanaysaan fa inahu wasadu ljanna wa acla aljanna wa fowqahu carshu araxmaan waa jannada wasadkeedii waana meesha ugu sarraysaa carshuraxmaankuna uu ka sarreeyaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam marka laba makhluuqoo kala duwan inay yihiin ayaa raajixa wuxuu kaloo shiikhuu yidhi wahuwa mustaqnin can ilcarshi wamaa duunuhu ilaahay subxaanahu watacaala carshiguu ka sarreeyaa marka inuu carshigu ilaahay hayo wahmigaasuu shiikhu meesha ka saaray markaasuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisa uma baahna makhluuqna ilaahay uma baahna subxaanahu wa tacaala carshigu isagaa ilaahay u baahan laakiin ilaahay carshiga isagu uma baahna ee alla uu ka sarreeya carshiga marka la yidhi inuu haya ma aha oo de waxaa la ogsoon yahay waxa weeye shaygu inuu shay ka sarreeyo maha macnaheedu shaygan hooseeya kaa waxa weeye kaa sarreeya ayuu hayaa macnaheedu ma aha maalan iminka asamaawaatu in allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula ilahay samaawaadka isagaa haya samaawaadku arladii ka sarreeyaan dee samaawaadku mar hadday arladii ka sarreeyaan waxbay dhulku uma haya samaawaadkii uma baahna dhulku samaawaadkii ma hayo ilaahina subxaanahu wa tacaala waxa weeye mar haddii waxaweye makhluuq makhluuq uu ka sarreeyo aanu u baahnayn oo aanu haynin allahna subxaanahu wa tacaala waxa weeye waa ka nasahan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuq hayo marka wa huwa mustaqnin cani lcarshi ilahay carshigii waa ka maarmay oo uma baahnaa iyo waxa ka sokeeyaba carshiga muxiiطun bikulli shayin wa fowqahu ilaahay shay kastaba wuu koobay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ashyaada oo dhanba waa koobay wa fowqahu nusakhda qaarba waxay qoreen muxiiطun bikulli shayin fowqahu nusakhda qaar baa sidaa qoraya oo wowga ka tuuraya laakiin nuskhada sida inoo qoray inoo qoran ayaa saxa muxiiطun bikulli shayin ilaahay shay kastaba waa koobay wa fawqahu ay wa fowqa kulli shayin shay kastabana alla waa ka sareeyaa shay kastana alla waa ka sarreeya nusakdaa wowda ka tuurtay ee odhanaya muxiiطun bikulli shayin fowqahu macnaa qaldan baa ayaa maalan laga fahmi karaa oo ilaahay shay wal oo ka sarreeyaba uu koobay oo ilaahay subxaanahu wa tacala inuu makhluuq ka sarreeyo ayaa noocan ma laga fahmi kara saas daraaddeed buu odhanaya shaarixa taxaawigu ibn abilciz alxanafi waa laba midun in waxaweeye nusakhda qaar ay waxaweye sahwan uga tuureen e, wawdii ama ay waxaweeye kuwa e, ahlulbaailka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala fowqiyadiisa iyo inuu sarreeyo e, aan ogolayna diidayaa inay waxaweeye uga tuureen taxriif daraaddeed labadaba way dhici kartaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sarreeyo oo carshigiisa ka sarreeyo oo waxweye makhluuqaadka oo dhan uu ka baxsan yahay adilo fara badan bay leedahay sheekha laftiisuna mawaadicda qaar buu ku caddaynaya ilaahay subxaanahu wa tacala inuu sarreeyo oo waa fowqa kulli shayin inuu ilaahay ahaaday oo ah waxaweye makhluuqaadka o dhan uu ka sarreeyo adilo badan baa sheegaysa labaatan nooc in ku dhow ayuu tirinayaa ibn abicis alxanafi waxaweye sharaxiisa labaatan nooc hadde labaatan daliil maaha waa labaatan nooc oo nooc walba intaasoo dille ay soo gudagelayaan waxaa ka mida mar fawqiya la sheega fawqiya ayaa la sheegay alla inuu sarreeyo fawqa waa maalan oo kale maalan waa maalan waxaa ka mid ah fawqiyada maalan waxaa la yidhi wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi mar waxa la tasriixiyey waxa weeye bilcuruuj oo makhluuqaadka qaaranaya xagga ilaahay korayaan tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayh mar waxaa la sheegay oo la tasriixiyey bisucuud sucuud ayaa la sheegay ilayhi yascadu alkelimu اطayibu wاlcamalu الصaalix mar waxaa la sheegayaa waxa weeye in acmaasha qaar loo rafcinayo rafci baa la sheegay mar waxaa la sheegay bilculuwi اlmuطlaq wahuwa alcaliyu اlcadiim mar waxaa la sheegay waxa weeye inuu allah yahay fowqa samaawaat markuu nebigu weydiinayay sala allahu calayh wasalam inantii ayna allah allahu fi samaa allahna uu yidhi subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa aamintum man fi samaa marka labaatan noocin ku dhowdhow oo ku wada cad mid walba sariix ku tahay ilaahay subxaanahu wa inuu sarreeyo ayaa sarraynta ilaahay subxaanahu wa tacaala laga qaadanaya marka wa ay wa kulli shayin bay noqonaysaa waqad acjaza can ilixaadati khalqahu ilaahay waa cajzi geliyey makhluuqaadka oo dhan inay koobaan waa cajzi geliyey ilaahay walaa yuxiiuuna bishayin min cilmihi walaa yuxiiuuna bishayin min cilmihi alla wuxuu yidhi ma koobayaan shay cilmigii ilaahay ka mida iyo macluumaadkiisiiy wuxuu ogyahay ma koobayaan ilaa bimaa shaa waxay ilaahay doonaan inay koobaan mooyaane litaclamuu ana allaha cala kuli shayin qadiiru wa ana allaha qad axaata bikuli shayin cilma wuxuu kaloo shiikhuu yidhi waxaan odhanaynaa ilaahay wuxuu ka yeeshay nebi ibraahim khaliil ayuu ka alkhulla waxaa la yidhaahdaa wa aclaa maraatib almaxaba maraatibta ay maxabadu leedahay martabadda ugu sarraysa ayaa la yidhaahdaa alkhullatu martabadaana nebiyada ilaahay waxaa gaadhay laba nebi oo ka mida uun waa nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam labadaa nebi baa martabadaa gaadhay nebi ibraahim inuu khaliilullaah yahay ayaddana u daliila watakhada allahu ibraahiima khaliila nabigeenna sala الله عليه wasalam inuu isaguna martabadaa gaadhay oo ilaahay uu khaliil ka dhigtay waxaa u daliila xadiisku nebigu yidhi in allaha attakhadanii khaliilan kama اtakhada ibraahiima khaliila ilaahay subxaanahu wa tacaala khaliil buu iga dhigtay miduu aad u jecel yahay siduu nebi ibraahimba khaliil uga dhigtay sidaa daraaddeed waxa weeye ilaahay nebiyadoo dhan waa jecel yahay ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa tawaabinta in allaha yuxibu tawaabiin ilaahay muttaqiinta waa jecel yahay ilaahay muxsiniinta waa jecel yahay maxabadu waxay u sugnaatay waxa weeye waa caam laakiin khullada labadaa nebi oo qura baa iska leh wakalama allaahu muusa takliiman waxaa halkan uu ku sheegay shiikhu waxa weeye tafdiil nebi muuse uu leeyahay nebiyada ilahay waa kala fadli badan yihin waa kala saree waa kala horeeyaan nebi muuse waxa weeye wuxuu gaar leeyahay takliim ilaahay ula hadlay subxaanahu wa tacala wakalama allaahu muusa takliiman nebi muxamed iyo nebi ibraahimna waxay gaar leeyihiin khullada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khaliil ka dhigtay ayay gaar leeyihiin qolyaha jahmiyada loo yaqaano waxay diideen oo inkireen waxa weeye maxabada wax loo yaqaanaba iyo khulladaba ilaahay baa addoomihiisa jecel ah ama waxa weeye ilaahay baa khaliil ka dhigtay waxa weeye nebinebiyadiisa ka mida ma ogola wakadalika waxaynu hore usoo aragnay kalaamkana inay diideen oo sifatulkalaam ay waxaweye ilaahay aanay u sugaynin waxaa la yidhaahdaa kaana wal man ibtadaca hada fi lislaam ciddii u horraysay arrinkaa ibtidaacday wuxuu ahaa ninka la yidhahdo aljacd ibnu dirham aljacd ibnu dirham ninkii la odhan jiray buu ahaa awalu man ibtadaca hada fi lislaam oo diida maalan khullada iyo maxabada oo diida waxa weeye kalaamka ilaahay inuu sifatulkalaam ku sifaysan yahay ciddii u horraysay diiday waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa ninka la yidhahdo aljacad ibnu dirham aljacad ibnu dirham waxaa ku udxiyaystay sida waxa weeye ay soo wariyaan ibn ibni cabdilaahi alqasri ninkii la odhan jiray ayaa ku udxiyaystay amiir alciraaq uu ku udxiyaystay ha isagoo akhrinaya khudbaddii ayuu yidhi ayuha annaas daxuu taqabal allahu daxayaakum dada waxaweye udxiyaysta maalin ciida bay ahayd ilaahay uduxyada idinka aqbale anigu waxaan ku udxiyaysanayaa maanta waxaweye jacd mudirham ninka la yidhahdo mimbarkuu ka soo degey waa bireeyey mimbarkuu ka soo degey waa bireeyey bay yidhaahdeen way soo arooriyaan inkastoo culamada qaar sanadkaysa ay ka warramaan marka awalu man ibtadaca haadihi albidaca ninkaas u ah bay yidhaahdeen markaasay ahlubidicii kalena ay ka sii qaateen waayo wuxuu yidhi laba arrin buu ninkaasi sameeyey muxuu ugu duxiyaysanayaa wuxuu yidhi wuxuu diidey in allaha itakhada ibraahiima khaliilan inuu ilaahay ibraahim nebi ibraahim khaliil ka dhigtay horta uu diidey wuxuu kaloo diidey inuu ilaahay muusena la hadlay takliiman labada arrinba waa diidey saa daraaddeed waa ku duxiyaysanayaa buu yidhio sidii buu ku bereeyey marka wanu'minu bilmalaa'ikati waannabiyiin waxaannu rumaynaynaa buu yidhi sheikhu malaa'igta iyo nebiyada ayaanu rumaynaynaa arkaanuliimaan ayay ka mid yihiin arkaanuliimaan asit oo aynu qaar ka mida soo aragnay an billaah iyo aynu soo aragnay aliimaanu bilqadar aynu soo aragnay arkaantii kale wuu sheikhu sheegsheegaya malaa'igta in la rumeeyo iyo nebiyada in la rumeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtu inay yihiin waxa weeyaan khalq min khalqihi ilaahay aanay caasiyaynin waxa weeye cibaadadiisa u taagan yihiin mar walba laa yacsuuna allaha maa amarahum tiradooda ay aada u fara badan yihiin oo aan la tirin karaynin nebiyadana iyo waxa weeye intii ilaahay noo sheegay qur-aanka uu kaga qisooday la rumeeyo kuwii aanu ilaahay noo sheeginna ee aynan magacadooda garanayna waxba muduuduub ahaan loo rumeeyo nebiyada oo dhan nebi nebiyada ilaahay ka mida qofku hadduu rumayn waayo wuxuu ka dhigan yahay nebiyadii oo dhan inuu beeniyey nebi nebiyada ilaahay ka mida ama rasuul rasuulada ilaahay ka mida hadduu qofku beeniyo oo uu rumayn waayo waxay ka dhigan tahay inuu rasuuladii oo dhan iyo nebiyadii o dhanba beeniyey kadabat caadun ilmursaliin baa layidhi iyo kadabat amuud lmursaliin reer amuud waxay beeniyeen rusushii oo dhan bay beeniyeen baa layidhi reer caadna waxay beeniyeen rusushii oo dhan baa layidhi dee mar haddii kii loo diray ay beeniyeen waxay ka dhigan tahay rusushii oo dhanba inay beeniyeen bay ka dhigan tahay marka nebiyada oo dhan waan rumaynaynaa buu yidhi shiikhu iyo malaa'igta oo dhan iyo kutubtii munasalka ahayd ee ilaahay uu ku soo dejiyey rususha inta laynoo sheegay sida tawraad iyo injiil iyo waxaweye zabuur iyo furqaan oo waxaweye keenna ah iyo maalan suxufu ibraahiima wa muusa inta laynoo sheegay si gaaraynu u rumaynaynaa kuwaan laynoo sheeginna si duduubo mujmala ayaynu u rumaynaynaa waxaan kaloo qiraynaa buu yidhi annahum kaanuu cala alxaqi almubiin rusushaasi inay xaq ku sugnaayeen dhammaantood ayaanu qiraynaa buu yidhi sheikhu wanusamii ahla qiblatina muslimiina muminiina wuxuu yidhi abu jacfar raximahullah wanusamii waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatina kuwa waxa weeye ehelka u ah qibladayada waxaanu ku magacaabaynaa muslimiin ayaanu ku magacaabaynaa muminiin ayaanu ku magacaabaynaa maadaamuu bima jaa bihi اnabiyu sala اllahu alayhi wasalam muctarifiina maadaama ay yihiin waxa weeye wixii uu nebigu la yimi sala allahu calayhi wasalam muctarifiina kuwo garanayo ictiraafsan walahu bikulli maa qaalahu waahbara musadiqiina walahu bikulli maa qaala wax kasta nebigu ku qowlay oo uu ku hadlayna oo wa ahbara uu ku warramayna musadiqiina ay yihiin kuwa waxweeye rumaysan walaa nakhuudu ma dhex dabaalanayno fillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waxa weeye sifaadkiisa ka hadal aanu ka hadlayno oo aanu baatil kaga hadlayno ma dhex dabaalaynayna buu yidhi sheikhu walaa numaari kumana doodayno fii diin illaahi diinta ilaahayna waxaweye ku doodi mayno waxaweye waxaan xaq ahayn kaga doodi mayno walaa nujaadilu fi lqur'aan qur'aankana waxaweeye ku doodi mayno mujaadalo baatila ayaa la diidayaa laakiin mujaadaladii xaqa ahayd ee xaqa la isbaatinayay taa la diidi maayo wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu kalaamu rabbi alcaalamiin qur'aanku inuu yahay kalaamkii waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaanu qiraynaa nazla bihi aruuxu alamiin nazla oo uu la soo degay bihi waxa weeye qur'aanka alruuxu alamiinu ruuxdii aaminka ahayd uu la soo degay waa jibriil facallamahu markaas wuxuu baray qur'aanka sayid almursaliina mursaliinta oo dhan iyo rususha oo dhan kii ugu mudnaa ee ugu fadliga badnaa buu baray muxamadan muxamed ahaaday sala allahu calayhi wasalam wa huwa qur'aanku kalaam ullahi tacaala wa hadalkii ilaahay tacaala alla waa sarreeye laa yusaawiihi uma dhigmayo shay-un shaynaba oo min kalaami almakhluuqiina ka mida kalaamkii makhluuqiinta walaa naquulu mana odhanayno bikhalqihi qur'aanka waa makhluuq odhan mayno walaa nukhaalifu mana khilaafayno jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo siday isku waafaqeenna khilaafi mayna buu yidhi shiikhu waxaa kaloo shiikhuu sheegayaa raximah اllah wanusami ahla qiblatina muslimiina muminiina dadka ahlulqiblaha la yidhaahdo ee qiblada loo tukado u ehelka ah waa musaliintii waa dadkii muslimiinta ahaa waxaanu ku magacaabaynaa buu yidhi shiikhu muslimiin baanu ku magacaabaynaa muminiin baanu ku magacaabaynaa xagga tasmiyada asmaa uliimaan ee waxaa loogu qaybsamay dawaa'if ayaa loogu qaybsamay alkhawaarij iyo almuctasila iyo almurji'a waa saddex kooxood ahlu sunnuhuna waa gaar bay u taagan yihiin afartaa qaybood ayaa loo qaybin karaa marka la joogo asmaa liimaan asmaada iimaanka qofka markan maxaa loo bixinayaa ma muslim baa la odhanaya ma mumin baa la odhanaya ma kaafir baa la odhanaya ahlu kabaairka dadka kabaairta la yimi dunuubta waaweyn qofka hadduu gaal yahay isagu waa kaafir dee iyo mushrik ee muslimiintii dunuubta waaweyn ee kabaairta ahaa la timi magaca loo bixinaya waa noocee waxay yidhaahdeen khawaarijtu waa kaafirun waa gaal adduunyadana waa gaal aakhirana naar buu ku waarayaa weligiiba haddaanu ka toobad keenin intuu adduunyada joogay qofkii muslimka ahaa hadduu kabiire ku dhaco qof buu hantay ama qof buu maalan oo kale waxa weeye wax ka xaday ama qof buu dilay ama uu zinaystay ama khamru cabay muslim buu ahaa kabiiradaasuu ku dhacay khawaarijtu ninkaa waxa u yaqaanaan kaafir haddaanu ka toobad keenin intuu adduunka joogana aakhiro naar buu ku waarayaa lagamana saaraya naarta khawaarijta kuwa muctaziladu waxbay kaga duwan yihiin aakhiro inuu naar ku waarayo way isku waafaqsan yihiin laakiin iyadu waxay idhaahdeen intuu adduunka joogo kaafir ku magacaabi mayno ee waxaan odhanaynaa waa mansilatun bayna almansilatayn wuxuu joogaa meel u dhaxaysa gaalnimo iyo waxaweeye islaamnimo labadaas udhexeeya oo islaamnimadiina waa ka baxay qofkii muslimka ahaa markuu kabiire ku dhaco dembi kabiire ah islaamnimadiina waa ka baxay gaalnimadiina weli ma gaadhin waa almansilatu bayna almansilatayn waa marka adduunyada la joogo laakiin aakhiro inuu naar gelayo khawaarijta isku waafaqsan yihiin waa daa'ifo labaad murji'ada nimanka loo yaqaano iyagu waxay leeyihiin qofkii islaamay ee ashahaatay kabiire kastoo uu ku dhaco islaamnimadiisii iyo iimaankiisii waxba yeeli mayso waa muminun kaamiluliimaan magacaasay u bixinayaan iyaguna qofkii dembi kastuu ku dhaco khamriga ha cabo ha zinaysto wax ha hado waxa weeye maalan dadka ha caayo dadka ha xanto maadaamuu ashaahatay oo markii hore uu muslim ahaa oo iimaan lahaa dunuubtan uu la yimi iimaankiisii waxba yeeli mayso qaaciday samaysteen waxay yidhahdeen laa yaduru maca aliimaani macsiyatun kamaa laa yanfacu maca alkufri iimaanun waxba yeeli maayo waxa weeye iimaankii qofku uu la yimi macsiyo kasta uu la yimaadaa waxba yeeli mayso iimaankiisa waa u buux halkaasi u taagan yahay sida qofkii gaalka ahaa daaco kasta uu la yimaado aanay waxba ugu taraynin imka gaalku hadduu maantaba salaad tukanayo ama uu qaxoonti caawinayo ama uu maantaba waxa weye dad usoo gurmanayo miyaa laga aqbalaya ila waa gaale eh. de laga aqbali maayo waxay leeyihiin sidaan gaalkaba taacada ula yimaada aanay waxba ugu taraynin ayaa qofkii muuminkahana macaasida ula yimaadaa aanay iimaankiisa waxba u yeelaynin qiyaaska faasidkaabay isticmaaleen ahlu sunnuhu saddexdaa daciifo way khilaafsan yihiin ahlu sunnuhu waxay qabaan qofkii muslimka ahaa ee kabaairta la yimi dunuubta waaweyne kabaairta ahaa la yimi adduunyada inta uu joogo waxa weeye waxa la odhanayaa waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi horta waa mumin iimaankiisa mumin buu ku yahay laakiin waa faasiqun bikabiiratihi kabiiradaa uu la yimina faasiq buu ku yahay kabiiradaa uu la yimina faasiq buu ku yahay waa waxaa weeye mumin naaqis liimaan waa qof mumina laakiin iimaankiisudi nuqsaamay oo iimaankiisu muxuu ku nuqsaamay dee kabaa'irta uu la yimi ayuu ku nuqsaama marka diintana ka saari maayaan iyagu sidii khawaarijtii mucsilada uga saareen odhanna maayaan waa iimaankiisu waa buuxaaweli ee waxay leeyihiin waa muminun biiimaanihi iimaankiisi muumin buu ku yahay laakiin faasiq bikabiiratihi ku yahay marka wanusami ahla qiblatina muslimiina muminiina masaladaas ushiku ka warramaya maadaamu bima jaa bihi nabiyu sal اllahu alayh wasalam muctarifiina inta ay waxaa weeye daa'imayaan wuxuu nebigu la yimi sala allahu calayhi wasalam inay yihiin kuwa ictiraafsan muctarifiinadaasi waxaa ka fiican bay shuraxdu qaarkood yidhaahdeen inuu sheikhu ka cabiro muطiiciina maadaamuu bima jaءa bihi الnabiyu sala allahu calayhi wasalam muطiiciina ama mutabiciina waayo ictiraaf keliya oo qalbiga laga aqoonsado nebigu wuxuu la yimi inay xaq tahay dee kuma filla imisaa qalbiga ka ictiraafsanaa oo qalbiga ka ictiqaadsanaa inuu nebigu xaq yahay haddana aan islaamin abu aalib qalbigu ka ictiraafsanaa inuu nebigu xaq yahay sala allahu calayhi wasalam waa arki doonna insha allahu tacaala waxa weeye darsigeenna maanta haddana de waxba uma tarin waayo nuطqun bilisan baa ka maan nuطqun bilisan baa ka maqan walahu bikuli ma qaalahu wa ahbarahu musadiqiina waxaa kale uu shiikhu sheegay walaa nakhuudu fi اllaahi walaa numaari fi diin illah waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sifaadkiisa dhex dabaalan mayno oo waxaan laynooga dirsanin waxa weeye kaga hadli mayno diinta ilaahayna baail iyo waxaan maalan aan sax ahayn waxway ku murmi walaa nujaadil fi lqur'aan qur'aankii buu shiikhu dib ugu laabtay oo horaynu usoo aragnay wuxuu yidhi qur'aankii ku doodi mayno walaa nujaadil fi lqur'aan ibn abilciis wuxuu odhanayaa laba ixtimaal baaba suurtagal walaa nujaadil fi lqur'aan inuu shiikhu u jeedo ixtimaalka koobaad bimacnaa siday ahlulbaailku ugu doodeen qur'aanka ee ay isugu khilaafeen wajaadaluu bilbaili wajaadaluu eh, maala bilbaili liyudxiduu bihi اlxaqa si ay ugu doodeen ahlulbaatilka qur'aanka dhexdiisii anaga ugu doodi mayno ee qowlka waa waaxid waxaanu ka aaminsannahay qur'aanku kalaam ullah waxa weeye minhu bada wa ilayhi yacuud sida uu sheikhu ohan doona insha allahu tacaala annahu kalaamu rabbi اlcaalamiin kaas waa mid ta kale ixtimaalaysa waxa weye in la yidhaahdo walaa nujaadil fi lqur'aan wuxuu sheikhu ula jeedaa bimacnaa waxa weeye qur'aanka ku doodi mayno ee awjuhdiisa kala duwan ee qur-aanku uu ku sugnaaday intaba waa akhriyaynaa alqur'aan waxa weeye awjuhda kala duwan ee loo soo wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wejigastaaba uu nebiga uga sugan yahay waanu akhriyaynaayo isku qabsan mayno ku murmi mayno haakada saxat wahaakada saxat unzilat wahaakada unzilat waa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam markay isku khilaafeen saxaabada qaarkood uu yidhi adigu ahri markaasuu akhriyey siduu nebigu uga maqlay buu akhriyey markaasuu yidhi adna ahri markaasuu akhriyey isna siduu nebigu uga maqlay buu akhriyey markaasuu mid walba nebigu ku yidhi haakada unzilat haakada unzilat marka qur-aanku awjuhdii kala duwanaayo uu soo degay ayaan ku akhriyaynaa kuna doodimayno ku murmimayno labada wejibana waa sax ayuu shaarixu odhanaya wanashhadu annahu kalaamu rabbi alcaalamiin qur-aanku inuu kalaamki ilaahay yahay horeynuu soo marnay oo waxaanu qiraynaa inuu alaamku qur-aanku inuu yahay kalaamkii ilaahay subxaanahu wa ilaahay xaggiisa inuu ka soo degey oo waxaa maalan la soo degay qur-aanka aruux alamiin aruux alamiin waxaa loo jeedaa waa jibriil aruuxu afar shay baa ruux lagu magacaabay qur-aanka afar shay ayaa ruux lagu magacaabay qur-aanka jibriil waa ka mid jibriil waa ka mid tanazalu almalaa'ikatu waruuxu marka la leeyahay jibriil baa loo jeedaa qur-aanka laftiisana ruux baa lagu magacaabay ruuxa min amrina ciisena ruux baa lagu magacaaba naftana dee ruux baa la yidhaahdaa annafsu waa ciisa iyo jibriil iyo qur'aanka iyo annafsu afartaaba qur'aanka ruux waa lagu magacaabaa marka qur'aankii waxaa la soo degay baa la yidhi alruuxu alamiin markaasuu wuxuu baray sayid almursaliin mursaliinta oo dhan kii ugu mudnaa ee ugu fadliga badnaa buu baray oo muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam oo wa kalaam اllahi tacaala waana kalaamka ilaahay horeynu soo aragnay inuu qur'aanku kalaamka ilaahay yahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah kalaam ullahi inuu yahay baa laga qaadanaya afatamacuuna an yuminuu lakum waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah laa yusaawihi shayu min kalaami اlmakhluuqiin kalaamka makhluuqiinta shay ka mida uma dhigmi karo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dee ifaadkiisu ifaadka makhluuqiinta la mid maaha nagi hore usoo marnay laysa ka milihi shayun wahuwa samiic basiir qur waa ifadii ilaahay alqur'aanu kalaam ullah soo maa kalaamka ilaahayna waa ifatu min ifaatihi ilaahay ifaadkiisana ifaadka makhluuqiinta ma shabahaan oo uma dhigmaan walaa naqulu bikhalihi odhan mayno qur waa makhluuq qur waa makhluuq odhan mayno waa kufriya gaalnimo cid tira qur waa makhluuq walaa nukhaalifu jamacat lmuslimiin jamaacada muslimiintana khilaafi mayno oo muslimiintu waxay isku waafaqsanaayeen oo ahaa qur-aanku inuu kalaamullahi yahay nasla bihi ruuxu lamiin waxa weye inuu qur-aanku sidaa yahay oo ay isku waafaqsanaayeen khilaafi mayno dee dariiqadii ay isku waafaqeen waxa weeye dadkii ahlulfadliga ahaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii dariiqii ay isku waafaqeen raaceen in la khilaafana waxa weeye waa waciid ba u soo arooray waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda waytabic hayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannam waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda qofkii rasuulka khilaafay hanuunku markuu u cadaaday kadib wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin waddadii muminiintu ay isku waafaqeen waddo aan hayna raaca saxaabatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam waxay dhammaantood isku waafaqsanaayeen alqur'aanu kalaam ullah hayru makhluuq qur-aanku waa kalaamki ilaahay makhluuqna maaha waa kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacala waa sifatu min sifaatihi saa daraaddeed buu shiikhu wuxuu yidhi walaa nukhaalifu jamaacata almuslimiin khilaafi mayno muslimiintii walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbi ma lam yastaxil lahu wuxuu yidhi sheikhu raximah اllah walaa nukafiru gaalaysiin mayno axadan ruuxnaba gaalaysiin mayno ruuxaasoo min ahli اlqiblati waxa weeye dadka qiblada u ehelka ah ka mida muslimiinta bidanbin dembi ku gaalaysiin mayno bimacnaa bidanbin duuna alkufri bidanbin duuna alkufri dembi gaalnimo ka sokeeya ku gaalaysiin mayno maa lam yastaxil lahu muddadaanu alaashanin haddaanu xalaashanin walaa naquulu odhan mayno laa yaduru maca aliimaani danbun laa yaduru waxba yeeli maayo maca aliimaani iimaanka la jirkiisa danbun dembi waxba yeeli maayo liman camilahu cidda samaysa wanarjuu waxaanu rajaynaynaa lilmuxsiniina dadka muxsiniinta ee wanaagsan ee wanaag iyo ixsaanka sameeya min almu'miniina mu'miniinta xaalay ka mid yihiin waxaanu u rajaynaynaa an yacfuwa canhum ilaahay inuu cafiyo ayaanu u rajaynaynaa yudkhilahum اljannata jannada uu geliyo biraxmatihi naxariistiisa uu ku geliyo walaa na'manu calayhim umana aaminnihin oo cuquubada ilaahay iyo makriga ilaahay ugama aaminnihin walaa nashhadu lahum biljannati jannana uga markhaati kici mayno oo odhan mayno jannay gelayaan wanastaqfiru limusiihim waxaanu dembi dhaaf u dalbaynaa kooda waxaweeye xumaan sameeyey wanakhaafu waxaanu u baqaynaa calayhim waananu u baqaynaa walaa nuqanituhum mana waxaweye quusinayno oo naxariistii ilaahay ka quusin mayno waalmnu waal-iyaasu amniga in laga aamin noqdo makriga ilaahay iyo cuquubada ilaahay iyo waliyaasu iyo waxaweye in la quustaa oo waxaweeye laga quusto naxariistii ilaahay yanqulaani waxay qofkii ka naqliyaan oo ka raraan can milati lislaam milada islaamka iyo diinta islaamka ayay ka raraan buu yidhi qofkii sabiilu lxaqi waddada xaqa ahina baynahumaa labadaasee udhaxaysaa bayna alamni waaliyaas bayna alkhawfi waalrajaa liahli alqiblati dadka qiblada u saaxiibka ah u ehelka ah xaalay u sugnaatay oo muslimiintii waayahay wuxuu sheekhu yihi raximah اllah walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbi ma lam yastaxil dadka muslimiinta ah dembi ay sameeyeen bidanbin waxaa loo jeedaa waxa weeye dembi gaalnimo ka sokeeya dembi gaalnimo ka sokeeya qofku samaynta uu sameeyo dee diinta kaga bixi maayo maa lam yastaxil lahu haddii aanu alaaahanin muddada aanu xalaashanin dunuubta labaa loo qaybiyaa waa dunuub gaalnimo ah iyo dunuub aan gaalnimo ahayna ka sokaysa dembigu hadduu gaalnimo yahay qofku samaynta uu sameeyo ayuu ku gaaloobaya lo odhan maayo miyuu xalaashada istixlaal looma shardiyo miyuu xalaashaday lo odhan maayo hadduu dembigu gaalnimo yahay iyo kufrigu daatadiisa uu yahay qofku samaynta uu sameeyo ayuu ku gaaloobayaa walow lam yastaxilla haddoona yaanu xalaashaninbe istixlaal looma shardiyo ee dembigaa gaalnimada waxaa la eegayaa mawaanicdii baa la eegayaa sharciga ahayd waayo waxaa dhici kartaa qofku inuu dembi gaalnimaa ku dhacay laakiin maanic uu ka manciyo in lagu xukumo mawaanicda maxaa ka mid a waxaa ka mid a jahli baa ka mida waxaa ka mid a khata baa ka mid a qofka isagoo iska soconaya waxmaba arkaynin hadduu musxaf ku istaago ka war maba arkaynba musxaf in lagu istaagaa xukunkeedu marka hore waa maxay ya musxafkii oo halkaa yaallaa qofku hadduu u ku istaago ka waran soo gaalnimo maaha nacam laakiin isagoon soogeyn buu halkaa maraya buu musxafkii shiroo ku istaaga miyuu ku gaaloobayaa khaa qofku waxaanu u badrheerin waa loo dhaafa jahli baa ka inuu joogo meel waxa weeye culimmadaba ka fog oo aanu ka soo gaari karaynin ama uu yahay xadiiu cahdin bilkufri mid dhowaan soo islaamay maba garanaynba waa lagu cudurdaaraya waxaa ka mid ikraaha waa la ikraahay oo waa la dirqiyey ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan waxaa ka mida taawulka waxbuu awilanayaa marka hadihi اlmawaanic kulluhaa adilay leeyihiin kulluhaa adilay leeyihin khaa maxaa ka mida nebigu sal allahu calayh wasalam ninkii uu ka warramay ee uu yidhi akhطa'a min shiddat اlfarx ha farxad daraaddeed buu waxa weeye wuxuu ku hadlayaba u kantaroollu kari waayey markaasuu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka hadduu qofku u badhiro ka warran isagoo is og yidhaahdo ilahay addoonkaygii baa taha ana rabbigaa baan ah soo maaha isagoon is ogeyn ayay kelmadaasi ka soo dhacda farxaduu farxay daraaddeed ayaa wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahay o adna addoonkaygii baa tahay ana rabbigaa baan ahay wuxuu nebigu yidhi akhطa'a min shiddati اlfarx ninkaasi waa khaطa'ay farax daraaddii buu khaطa'ay loo qaban maayo rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiisu qudsiga ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu qad facaltu waan idinka aqbalay arrinkaa wixii aad ku khataadaan ama ilowdaan idiin qaban maayo waxaa la mid ah wixii jahli lagu sameeyo iyo garanwaa kaana qofka loo qaban maayo haddii jahligu yahay mid laysku cudurdaarayo ninkii qudrada ilaahay ka shakiyey ayuu nebigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam inamadiisiibuu la dardaarma wuxuu waryaaraheen markaan dhinto intay gubtaan gebigaygaba markaan dambas noqdo dambas dambaska waxaa weeye badda saa ugu saydhiya ilaahay inuu isoo ururin kari waayo oo waxaweye awoodi waayo inuu isoo ururiyaba ayaan rajaynaya wuxuu ka shekiyey ninkaasi qudrada ilaahay ilaahay inuu awood iyo qudro u leeyahay inuu intuu soo ururiyo dambaskan qofkii sidiisii ku soo celiyo qiyaamaha qofkii la keenaya markaasaa la ohanaya maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kugu xambaaray waxaad samaysay ilaahay oo khashyataka buu baqitaankan kaa baqay wax camaloo iga horreeyey baan jirinoo baqashaan kaa baqay baa arrinka igu kaliftay ilahay ninka waa u dhaafayaa jannadanuu sii ku gelayaa marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ninkaasi jahli baa arrinka ku xambaaray iyo garanwaa jahligu waa laisugu cudurdaaraya waxaa ka mida ah ikraah ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan ayay culimmadu soo qaataan ta'awul baa ka mida ah, ta'awul qofku inuu wax awisho marka kufri shaygu hadduu daatadiisa kufri uu yahay qofku dhicitaanka uu ku dhacay ayuu ku gaaloobayaa istixlaalna looma shardiyo ee waxaa la eegayaa uun mawaanicdaa iyo shuruuddaasaa la eegayaa mawaanicdaasaa la eegayaa qaacida waxay culimmadu yidhaahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh waa qaacida muhima qaacidadaas laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh ma aha qof kasta oo gaalnimo ku dhacay inay gaalnimadii xukuman ugu duldhacaysaa ma aha laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufr calayh waxaa kala duwan altacyiin waliطlaaq ayaa kala duwan guud ahaan waxaad ohanaysa qofka waxaa sameeya waa gaal ama qofka waxaa sameeya waa gaal laakiin tacyiin markay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay mawaanicdii meesha ma ka maqan tahay shuruuddiina meesha ma taalla waayahay kaasi waa shaygii gaalnimada ahaa shaygu haddaanu gaalnimo ahayn ee uu kabiiro dunuubta waaweyn ka mid yahay shaygu hadduu kabiire yahay oo dunuubta waaweyn isagu bimujarad samaynta qofka uu sameeyaa ku gaaloobi maayo ee wuxuu ku gaaloobayaa uun hadduu istixlaashado hadduu xalaashado ayuu ku dambaabaya ayuu ku gaaloobayaa shaygii kabiirada ahaa maalan wuu zinaystay ama waxbuu xaday ama dadkuu xantaa samaynta uu sameeyey walow hadduu doono haba farabadsadee ku gaaloobi maayo ee wuxuu ku gaaloobayaa uun hadduu xalaashado oo yidhahdo aniga beentu way xalaal ama zinadu aniga way xalaal hadduu sidaa yidhahdo ku gaaloobaya marka tii buu sheikhu ka hadlaya raximah uu leeyahay walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidembin maa lam yastaxil lahu odhanna mayno buu yidhi laa yaduru maca aliimaani denbun liman camilahu odhan mayno iimaankana jirkiisa waxa weeye dembi qofka camalkiisa waxba yeeli maayo oo waa sidii ay murjiadu yidhaahdeen waxay yidhaahdeen iimaanka macsi waxa yeeli kartaa maba jirtaba qofku macsi kasta haduu sameeyo iimaankiisa waa buuxaa iimaankiisa waa u kaamilo waa buuxaa wuxuu kaloo shiikhuu yidhi wanarjuu lilmuxsiniina min almuminiina an yacfuu canhum waxaan u rajaynaynaa dadkan wanaagsana muxsiniinta ah inuu ilahay u dambi dhaafo jannadana geliyo jannadana geliyo oo waxa weeye qofna u jasmin mayn inuu jannada gelayo laba arrin baa kala duwan in la yidhaahdo dadka maalan eh, aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati jannay gelayaan si idlaaqa loo sheego iyo in la yidhahdo fulaan kaasi jannaduu gelaya way kala duwan yihiin si caama waa loo odhan karaa dadka wanaagsan ee camalka wacan sameeya ee mu'miniinta jannaday gelayaan laakiin qof gaara haddaan daliil loo haynin lama odhan karo jannuu gelaya dliil bay u baahanta deliil bay u baahanta walow hadduu doono camalaad ka yaabtayba hala yimaadee nabigeena sala allahu calayhi wasalam kama fii saxiixi muslim saxaabigii loodhan jiray cumaan ibn mudcuum markii u dhintay weliba waxa weeye isagoo shahiida jihaad gaala iyo muslimiin iskaga hor yimaadeen buu ku dhintay gabadh baa waxay tidhi uga markhaati kacday inuu ninkaasi ilaahay karaameeyey oo jannada galay shahaadatii calayka ana allaha akramaka bay markhaatiga aan kuu qilaya waxa weeye inuu ilaahay ku karaameeyey oo jannada ku geliyey nebigu waa qabsaday gabadhii oo wuxuu yidhi wamaa yudriiki ana allaha akramahu oo maxaa ka ogeysiiyey inuu ilaahay karaameeyey maxaa ka ogeysiiyey markaasuu nebigu u sheegay sala allahu alay waslm yidhi ama ana waxa weeye ama huwa faqad jaa'ahu lyaqiinu min rabbih isaga horta geeridii baa u timi oo waa dhintay wa inii la arjuu lahu lkhayr anna khayr baan u rajaynaya wuxuu yidhi nebigu sal اllahu alayh wasalam wamaa adri wa ana rasuulu maa yufcalu bihi anigoo rasuulkii ilaahaya ah, ayaan garanaynin ninkaa maxaa lagu fali doonaa ma la gelin doonaa ma baa la gelin doonaa ma hubo laakiin khayr baan u rajaynaya buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam hada alxadiid culimmadu waxay ka qaateen qof mucayan ah waxa weeye camalkuu doonaba ha sameeyee inaan janno looga markhaati kici karin haddii aan dilin loo haynin haddii daliil loo hayo haa abubakr fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cumaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna waan odhanaynaa dee waayo dee daliil baynu haynaa soo maaha laakiin haddaan daliil loo haynin qof gaara ha iska odhan jannaduu gelaya wallahi hebel waa min ahli janna safka hore markaad ku artay soo maal walba yimaada oo jamaacada ilaaliya waxa weeye qofkaasi qof wanaagsan yahay ninkaasi jannaduu gelaya iska odhanin abadan iyo alfaadda la midka ah jannaduu gelaya waxaa la mid a fulaanun shahiid hadda waa shahiid la tiraahdo macnaheed waxba jannuu gelaya walidaalika imaam albukhaari wuxuu baabaystay baabun laa yuqaalu fulaanun shahiid markaasuu axaadiistii keenaya waxaa la mid inaad tirahdo hebel waa weli ilaahay hebel waa weli ilaahay alfaaddaa waad iska ilaalinaysaa wixii aan daliil loo haynin qof in janno looga markhaati kaca ma bannaana naar baa la mida qofka waxa weeye si caama waa loo odhan karaa dadka waxa weeye xoolaha agoonta cunaa naar bay gelayaan sida aayaddu sheegtay aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran qofka cidda waxa weye macaasida iyo dunuubta samaynaysaa waxa weye naar bay gelayaan si caama waa loo odhan karaa laakiin markay cid gaara timaado haddaan daliil loo haynin lama odhan karo hebel naartuu gelayaa lama odhan karo taasuu sheikhu ka hadlay raximahullah oo wuxuu kaloo yidhi wanastakfiru limusiihim wanakhaafu calayhim walaa nuqaniuhum kooda dembaabana dee ilaahay baanu dembidhaaf u weydiinaynaa u baqayna mana quusinayno naxariista ilaahay ka quusin mayno in waxa weeye ilaahay laga aamin noqdo makrigiisa iyo ciqaabtiisa iyo in laga quusto ilaahay naxariistiisa labadaasiba qofku waxay ka naqliyaan millada ay ka naqlinayaan halkaa inoogu joogo wallahu subxana wa tacala